alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira can cumar bn اlkhaطaabi radia allahu canhu anahu istashaara annaasa fi imlaasi اlmar'a cumar bn khadaab radia allahu canhu ardaah annahu istashaara annaasa wuxuu la tashaday dadka oo shoor weydiiyey wuxuu kala tashaday fii imlaasi almar'a yacni dhiciska gabadhu ay dhiciso bimacnaa ilmuhu markaa uu ka soo dhaco isagoo bakhti ah wax loo geystay oo jinaayo ah daraaddeedna uu uga soo dhaco yacnii ilmihii baa soo duulay isagoo meyd ah nabar loo geystay daraaddeed baanu u soo dhacay fa qaala almughiiratu bnu shucba wuxuu yidhi mughiira saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi shahidtu nabiya sala allahu aleyh wasalam waxaan xaadiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qadaa fiihi biqurba ku xukumay arrinkaas addoon ku xukumay ghura waxa weeye waa weji caddaanta weeye marka weji caddaanta hadda waxaa looga jeedaa waxaa lagu fasiray cabdin aw ama bimacnaa shakhsi weji cad waxaa laga tilmaamayaa shakhsi aadami ah oo cabdin addoon buu ku xukumay aw amatin ama addoon waxaa laga beddelayaa ghura ayaa laga beddelaya farqina ma kale lahaa addoonkaasi inuu madow yahay iyo inuu cas yahay iyo inuu cad yahay farqi ma kala leh ghurana waxaa loo yidhi sharafta aadamiga la sharfay baa ghuro loogu itlaaqo loogu magacaabay faqaala wuxuu yidhi cumar bnu khadaab baa odhanaya iitinii biman yashhadu macak la kaalay cid kula markhaati kacda oo arrinkaas inuu nebigu sala allahu alayh wasalam sidaa ku xukumay ka markhaati kacda oo kale la kaalay fa shahida macahu waxaa la markhaati kacay muhiiratu bnu shucba ay maca almuhiirati bni shucba muxamed ibnu maslama saxaabiga la yidhaahdo maxamed ibnu maslama ayaa la markhaati kacay marka labadooduba waxay caddeeyeen in nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadh nabar loo geystay oo ilmihii sidaa uga soo duulay isagoo bakhti ah inuu nebigu ka xukumay addoon inuu ka xukumayo ama addoon imlaasu lmar'ati an tulqiya janiinaha meytan imlaasku waa simbirirxinta weeye imlaas waa islaaq marka waxaa laga tilmaamayaa in ilmihii lasoo tuuraa laga tilmaamaya kaannahu nabarka lagu dhuftay meeshii uu ku sugnaa inuu ka soo simbirirxiyey marka cala kulli xaal waxaa loo jeeda an tulqiya janiinaha in uurjiifkeeda ay tuurto maytan ama mayitan xaalu markaa bakti yahay ay tuurto isagoo bakti ay soo tuurto xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bal xadiiska kale ee ku xigaana isla macnahaas ayuu tilmaamayaa isagana aan ku darno can abi hurayrata radia allaahu canh abu hureyra wuxuu sheegay qaala waxau yidhi iqtatalat imra'ataani min hudayl waxa isdilay laba dumara oo hudayl ka tirsan qabiilada hudayl la yidhaahdo faramat ixdaahuma alukhra bixajar midkood baa ta kale ku tuurtay dhagax dhagaxii baa ku dhacay faqatalathaa way dishay gabadhii oo gabadhii waxay u dhimatay dhagaxa ay ku dhufatay yadii way dishay wamaa fii batnihaa wixii caloosheeda ku sugnaa oo uurkeeda ku jirayna waa dishay gabadhiiyo ilmihiiba waa dhinteen fakhtasamuu ilaa rasuuli ilahi sala allahu aleyh wasalam dadkii baa nebiga sala allahu aleyh wasalam isula yimi dadkii arrinkaasi dhex maray ee labadan dumare ay ka tirsanaayeen baa nebiga sala allahu aleyh wasalam isula yimi oo u soo dood tegey u soo gar doontay inay agtiisa ku garramaan faqadaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu xukumay anna diyata janiiniha gurah uurjiifkeeda magtiisu inuu yahay guratun addoon inuu yahay yacni mid weji cad inuu yahay ka beddelo cabdun addoon inuu yahay aw waliidatun ama addoon inuu yahay farqi ma kalaha inuu addoon yahay iyo inuu addoon yahay bimacnaa labya dhadig kuu noqdo waa kii kale waqada bidiyati almar'ati calaa caaqilatiha wa qadaa waa xukumay nebigu sala allahu aleyh wasalam bidiyati almar'ati gabadha markaa magteediina wuxuu ku xukumay calaa caaqilatiha casabadeedii yacnii tolkeediiyo ciddii ay ka dhalatay ayaa magtii uu ku xukumay calaa caaqilatiha waxaa loo jeedaa calaa caaqilati alqaatila ta wax dishay casabadeeda ayaa loo jeedaa iyo ciddii ay ka dhalatay wa warasahaa waladaha wa warasahaa waa dhaxal siiyey taa la soo sheegay oo qurada iyo markaa maktaba ah ama diyadaba dheh wa warasahaa waa dhaxal siiyey diyadii markaa gabadha waladaha ubadkeedii buu dhaxal siiyey waman macahum iyo cidda wehelisay ee la dhaxlaysa ayuu dhaxal siiyey oo ka yeelay qaar dhaxlaya faqaama waxaa kacay xamalu bnu naabikati alhudaliy ninka saxaabiga la yidhaahdo xamar ibnu naabiqa oo banu hudal isaguna ka dhashay oo inanta wax dishay dhalay ayaa kacay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam kayfa aghramu man laa shariba walaa akala walaa nataqa walaa istahal saanu qaandhabayaa man laa shariba midaan waxba cabbin walaa akala aan waxba cunin walaa nataqa aan hadlin wala istahalla aan qaylinin wax ka mida calaamaadkii nolosha wax ka midoo ka muuqda yadaynay jirin saan u qaandhaba fa midlu dalika yutal kaasoo kale waxaa laga dhigaa hadar yacnii mag lagama soo qaado ee waxaa laga dhigaa midaan mag lahayn baa laga dhigaa hadar baa laga dhigaa yacni midaan gashi qaan lahayn ayaa laga yeelaa faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi rasuulki ilaahay calayhi asalaatu wasalaam inamaa huwa min ikhwaani alkuhaan kani wuxuu ahaaday kuwa markaa kuhaanta ee faaliyayaasha ah mid la walaala ayuu yahay bimacnaa kuwaasuu shabahaa min ajli sajcihi aladii sajac hadalkan isku beegbeegan ee kaafiyada markaa leh laakiin aan gabayga ahayn kaasaa waxaa la sajci marka sajcigaa uu sameeyey ee hadalkan markaa sidii wax kaafiye lahoo kale uu ka dhigaayo ee isku beegbeegaayo haddana gabayga aan ahayn taas aawadeed buu u yahay min ikhwaani ilkuhaan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan iyo xadiiska hore labaduba waxay sheegayaan gabadhii haddii loo geysto nabar loo geysto oo nabarkaa daraaddii ilmuhu u soo duulo bakhtina ku soo dhaco lab ha noqdo ilmahaasi ama dhadig ha noqdee in addoon laga bixinaayo ama addoon laga bixinayo oo waxaa la siinayaa dadkii warasada ahaa ayaa addoonka ama addoontaa la siinayaa waa marka ilmuhu ku soo dhaco nabarka lagu dhuftay daraaddii bakhtina ku soo dhaco hadduu nolol ku soo dhaco oo calaamaadkii nolosha ay ka muuqato markuu soo dhacay bimacnaa waa hindhisay ama waa qayli dabeedna nafta ka baxday culammadu markaa waxay isla ogol yihiin markaa in diyo dhammaystiran laga qaadayo waxay ka dhigan tahay ruux nooloo la dilay ka dhigan tahay marka diyada qof nooloo la dilay laga bixiyo oo kalaa laga bixinayaa markaas laakiin markuu bakhti ku soo dhaco oo innaba calaamaadkii nolosha wax ka mida aynay ka muuqan hadday hindhiso tahay hadday qaylo tahay yacni waxa weeye wax calaamaada nololo ka muuqday inay jirin istihlaal aanu samayn ee mayd isagoo abuu dabadda yimi xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in addoon ama addoon laga bixiyo haddii addoonka ama addoonta la waayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa laga bixinayaa nisfu cushri diyati ummih waxaa laga bixinayaa diyada hooyadii toban meelood marka loo qaybiyo meel ahaan milu cushri diyati ummi marka waxaa loo qaybinayaa konton marka loo qaybiyo toban waxay noqonaysaa shan marka shan halaad baa laga bixinaya bay yidhahdeen waa markaa uu bakti ku soo dhacay baa shanta halaad laga bixinaya bacdu ahlcilmi oo yidhi qiimaheedii baa la bixinaya waa jiraan laakiin wejiga ay agsarka culammadu mareen waa saas waana laga sheegay saxaabada qaarkood inay sidaa xukumeen waxaa kaloo lagala baxayaa xadiiska hore cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wa ardaah mas'alada haddaanu wax nasa aanu xasuusnayn oo dhacda ay ku soo darrido inuu saxaabada kala tashan jiray culammada saxaabada inuu weydiin jiray marka waxaa laga qaadanayaa umuuraha cidaamka yimaada in dadka markaa cilmiga iyo ra'yiga u saaxiibka lagala tashado ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya umuuraha in tasabut lagu sameeyo aad loo hubsado waa la ogsoon yahay khabarulcadli inuu maqbuul yahay oo la qaadanayo saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam dhammaantood inay cuduul yihiin khabarka cadliga ah shakhsiga keliya ee cadliga ahi khabarkuu soo naqliyo ama xadiiskuu soo naqliyaana inu maqbuul yaho lagu camal falaayo la qaadanayo taana waa la ogyahay haddana maca dalik ziyaadatu tasabut ayuu sameeyey cumar bnu khadaab saas aawadeed ruuxa xadiis u sheega wuxuu odhan jiray cid kale oo arrinkaa kula sheegta la kaalay maaha masalada keliya uu sidaa ka yidhi tan masaa'il kalena waa soo aroortay sida markaa xadiiskii istiidaanka ku saabsanaa markii waxa weeye loo sheegay saxaabigii u sheegay wuxuu ku yidhi cid kaloo arrinka kaala markhaati kacda la kaalay alistiidaanu alaa fa in udina laka wa ilaa farjic taa macnaheeduna weliba ma aha inaanu cumar ibnu khadaab isagu aaminsanayn khabar lwaaxid alcadli in la aqbalayo inaanu qabin maaha aha yaan loo qaadan taas ee waa qabay munaasabooyin kale waa soo aroortay lcadli khabarulcadli alwaaxid lwaaxid alcadli inuu aqbalay waa soo aroortay meelo kale ku soo aroortay laakiin ashyaada qaarkood oo wakhtiyada qaarkood ghariib ku noqda ayuu is odhan jiray marka waxa weeye tasabut iyo hubsasho ziyaado ah ku sameyn laakiin haddii la waayo inuu xadiiska ka tegaayey ma aha waanu aqbalayn ama madhab ahaan uu sidaa qabay warka ruux keliya sheego inaan la qaadanayn inuu qabay ma aha iyaan loo qaadan culammada ahlusunnati waljamaaca waa isla ogol yihiin xadiiska aaxaadka ama khabarka mid keliya soo wariyo oo cadli ahi inuu maqbuul yahoo lagu camalfalaayo hadday tahay axkaam iyo hadday tahay caqaa'id mid walba in loogu camalfalayo ahlusunna waljamaaca waa isku waafaqsan yihin adiladana waa laga fahmayaa waayo allah wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu qiraa'ada kale sabcigina waxay tahay fatafabbatuu waa laba qiraa'o sabciga ah, labaduba qur'aannimay u sugantay hadduu faasiq idin yimaaddo oo war idinla yimaado caddaysta oo iska hubsada marka kala yidhi warkiisa iska hubsada binasil ilaaya wuxuu ahaa faasiqa ayuu ahaa faasiqa ayuu ahaa marka kii cadliga ahaa ee siqada ahaa ee cadliga ahaa mafhuum mukhaalafaha waxaa laga fahmayaa hadduu cadli war idiin keeno isaga aqbala mafhuumu shardigaasaa laga qaadanaya hayru alfaasiq cidda faasiqa kullidiga ah oo isagu cadliga ah khabarkiisa aqbala waayo haddii cadligana khabarkiisa layska hubsanayo xidhista lagu xidhay faasiqa in warkiisa layska hubsanayaa fisqi lagu xidhay macna ma yeesheen marka xidhista fisqiga lagu xidhay faasiqnimada lagu xidhay waxaa laga qaadanayaa cidda sifadiisu ku liddi tahay sifada faasiqa oo cadliga ah khabarkiisu inuu yahay maqbuul saasaa laga qaadanaya marka sida adiladuna ku tusinayso culammada ahlu sunnati waljamacana ku ijmaaceen waxay tahay khabaru lwaaxid alcadli inuu yahay maqbuul oo lagu camal falaayo yacni markaa ayay ku tusinaysaa adiladuna culammada ahlusunnati waljamacana ay ku ijmaaceen saas aawadeed dadka odhanaya akhbaarta aaxaadka lama aqbalayo ama haddii dawaahirta qur'aanka ay khilaafayaan la aqbali maayo oo kale waxba uguma jiraan waayo yacni waxaa weeye masaa'il kale uu marka aqbalay khabarulwaaxid baa la hayaa marka waxa weeye waa min baabi yacni tuma'niino ziyaada inuu ku helo ayuu uga jeeda maaha laakiin shaki inuu jiray walaakin liyatma'ina qalbii yaa macnuu saasuu u dhacay waxaa kaloo xadiiska kale tilmaamayaa laba dumari inay isdileen labadaa dumari waxay ka tirsanaayeen qabiilada hudayl waxaanay ahaayeen darrataan laba dumar oo nin wada qabay ahaayeen marka way islaayeen markay islaayeen baa midkood ta kale dhagax ku dhufatay uurna waa lahayd ilmihiina isagoo bakhtigii soo duulay iyadiina waa dhimataan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka xukumay ilmaha bakhtiga ku soo duulay oo nabarka lagu dhuftay daraaddeed u dhintay bakhtigana ku soo dhacay addoon ama addoon ayuu ka xukumay diyadiis ahlucilmigu waxay yidhaahdeen addoonka ama addoontaasi waa inay tahay ceebka saliim waa inuu yahay shakhsiga addoonkee laga bixinayaa waa inuu yahay shaksi aan markaa dhantaallayn oo hadduu laxaadala' yahay ama indhala' yahay ama curyaan yahay yacni iyo waxa la midka ah waxay noqonaysaa marka inaanu gudaynin oo kii magta laga xukmeenahay waa inay noqotaa ceebka saliim acdaadeedu waa inay markaa yihiin qaar markaa caafimaad qaba oo la khidmaysan karo culamada qaarkood waxay leeyihiin hadduu xataa gaboobo oo aanu khidmayn karin addoonka la bixinaya ama addoonta la bixinaya nooca ma noqonay waa inuu ceeb ka salim yahay oo laxaadadiisii qabaa ceebna ka marhayn farqina ma kala lahaa inuu addoon yahay iyo inuu addoon yahay waxaa kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu xadiiskan ku caddeeyey gabadhu waxay geysato magteeda waxa bixinaya qaraabadeedii ay ka dhalatay baa bixinaysa oo casabadeedii ama caaqiladeedii baa magtu fuulaysaa haddii naf ay goyso ama qoomo culus ay geysato waxaa bixinaya caaqiladeedii ayaa bixinaysa oo in cidda marka ay u dhaxday wixii ay disho magteeda inaan lagu lahayn ayuu xadiisku tilmaamaya wa qadaa bidiyati almar'ati cala caaqilatiha hadday noqoto qaadashada la qaadanayo yani waxa qaadanaya waxa weye waa ciddii dhaxal joojinaysa wa warasaha waladaha waman macahum magtaa wuxuu dhaxal siiyey ubadkeedii iyo ciddii wehelisay ee dhaxalkeeda lahayd ama ninkeedii qabay ha ahaado ama waalidadeed ha ahaato yacni ciddii kale ee markaa waxaweye la dhaxlaysay ayaa la dhexlaysay xadiiskani wuxuu caddaynayaa magta cidda bixinaysa iyo cidda qaadanaysa cidda bixinaysa laga qaadayaa haddii dilkaasi aanu ahayn dil badrheedha aanu ahayn ee uu yahay dil khata ah oo kama u dhacay ama shibhu camdi ah oo badrheer u eka ah magtaa waxaa lagu leeyahay casabada lagu leeyahay ama caaqilada cidda ruuxa xigtadiisa ee u ka dhashay ayaa wuxuu markaa geysto ee kama uga dhacay ama shibhulcamdi uga dhacay inay bixiso ay tahay oo lagu leeyahy haddii dilku camdi yahay waxaa lagu yeelanayaa qaatilka dilay baa lagu yeelanaya ruuxa dilay baa lagu yeelanaya oo ama loo qisaasaya ama isagaa magta laga doonayaa cid kastaba ha ku caawiseen hadduu xoolo markaa dee gaadho leeyahayna isagaa laga jaraya marka midna waajibka sharciga wuxuu ku sugnaaday shakhsiga midna wuxuu ku sugnaaday caaqilada caaqiladu ku sugnaaday dadka qaar waxay u qabaan maktu inay tahay wax shuraako oo iyagun markaa waxa weeye ay iskaga heshiiyeene eh, sharcan in la saaray uma qabaan dilku isagaan ba ahayn waxay u qabaan qofka in lagu leeyahay qofkan wax geysta ee kamaa wax ku dilay ama badrheer uu ekaha wax ku dilay in isaga lagu leeyahay dadkan kale inay isaguun caawinayaan bay u qabaan markaasaa wakhtiyada qaarkood qaarkood ku weydiinayaan oo ku odhanayaan ruux baa wax dilay dilkaasina dil weliba badrheera ma aha ka warran sekadii ma ku bixin karaa ya ma arrin khalad ah seke in lagu bixiyaa markaa ma imanayso waayo marka horeba waajib ku sugnaaday caaqilada oo sharcan loo saaray caaqiladu inay bixiso sharcan markaa mid lagu waajibiyey wey waajibna waajib ridi maayo sekadu waa waajib adiga ku saaran sida sakadu waajib ku saaran u tahay ayaa magtan dilku aanu bareer u dhicin ay tahay waajib yaduna ku saaran waajibna waajib ridi maayo marka sekan ku bixinayaa kaa socon mayso sekan ku bixinayaa mid markaa soconaysa maaha marka casabada ayaa markaa lagu leeyahy haddii gabadhii markaa waxaa la guursaday oo reer qabo waatay dadku yidhaahdaan gabadhu waxa weeye qofka dumari waa dhaxdin dhalasho ma aha taasoo kale idinkaa manaafacaadkeeda leh idinkaa ka ilma dhashanaya idinkay idinku tirsantahe magteeda bixiya iman maysee sharcigu wuxuu saaray casabadeedii buu saaray waa kan xadiiska nebigu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam wa qadaa bidiyati almar'ati calaa caaqilatiha masalada kale xadiisku inoo sheegaya waxay tahay magta marka la qaato magtu waa dhaxal sharcigu wuxuu ka dhigay dhaxal buu ka dhigay cumar bnu khadaab markii hore ma ogayn in magtu ay dhaxal tahayoo ciddii mag laga qaato ciddii dhexlaysuun magtaa ay qaybsanayso sidii dhaxalka ay u qaybsanayso ma ogeyn xadiiska caynkaa ah sheegaya hore uma maqal ra'yi ahaan markaa wuxuu soo jeediyey in magta casabadu leedahay oo qabiilku uu qaybsado sidaasuu markaa soo jeediyey maadaamaanu xadiiska ogeyn markaasaa loo sheegay cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaa markaasaa lagu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam warasa imra'ata ashyam adibaabi min diyati zawjiha ashyam ninkii la odhan jiray diyadiisii haweenaydii uu qabay baa laga dhaxal siiyey ninkaa waa la dilay ashyam la yidhaahdo markii la dilay magtii laga qaatay nebigu wuxuu xukumay in dhaxalkeeda ay ka qaadanayso zawjadiisii ama haweenaydii u qabay marka nebigu dhaxal buu ka dhigay markii loo sheegay cumar ibnu khadaab xadiidkaas masaladii waa ka noqday taasna waxay ku caddaynaysaa in saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam ra'yi kasta u muuqda haddii loo sheego inuu naska iyo daliilka ka hor imanayo way ka laabmi jireen kumanay adkaysan jirin waxayna ku tusinaysaa sida nusuusta iyo adilada sharciga ah ay u weynaynayeen ayay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa siday isaga ilaalin jireen naska inay khilaafaan waayo mas'alo nas le ijtihaad kama fura la ijtihaada maca annas yani waxa weeye ijtihaad kuma jiro masale mansuusoo nas sariixa leh yani lagama ijtihaadayo naska in la aqbalo la qaato ayaa saaran saas aawadeed dadku hadda waxay sameeyaan oo ku saabsan magta cidda wada bixisaa marka kalena inay qaybsato ee magta la qaato dabeedna la yidhaahdo qubano iyo jifi bay tahay qubanaha reer weyna qaybsanaya reerka weyne magta wada bixiya ayaa qaybsanaya jifidana waxaa la siinayaa raaska weliba raaska la siinayaana waxa weeye maaha ciddii dhaxalka lahayd waa cid ka sii ballaaran markaasaa la odhanaya intaas jifida iska leh reerkii geeridu ku timi ee laga dilay qofka laga dilay waxaa kaga soo hagaagayaaba waa hala yar oo kooban weeye waa midhar waxaa kaga soo hagaagaya ya wixii kale saasaa loo qaybsada weliba waxaa laga yaabaa in wakhtiyada qaarkood xoolaha la qaybsanayo agooni inay leedahay ila sharcigu waxa weeye waa wuxuu ka dhigay dhaxal buu ka dhigay dhaxal maadaamuu ka dhigayna dee ciddii dhexlaysa iska leh hadday uba tahay hadday zawjo ama zawj yahay hadday waalida yihiin adigu ciddii dhexalka lahayduun cidda doonaba ha noqdae ciddii dhexalka lahayd ayaa yeelanaysa fardi iyo tacsiib ku kastaba ha ku dhaxlaanbe marba cidda joogtay ku xidhanteen wakhtiyada qaarkood ubad yareer baa weliba ku jira oo dhaxalkaas wax ku leh ubadkaa yararee agoonta ah xoolahoodii waa la qaybsaday yacni reer hebel baa iska qaybsaday iyagoo xujaysanaya marka kaleba waa wada bixinaa agoonkuna haddii wax ku yimaadaan hadhow magta iskama bixin karo marka si aanu hadhow uga bixinno iminkana waa inanu la qaadannaa ariiqada noocaasi waa ariiqo qaldan weeye sharcanna wax bannaan ma aha waxay cunayaan ay qaybsanayaanna waa xoolo agoomeed weeye waciid iyo goodi baana ku soo arooray aad u daran xoolaha agoonta in la cuno ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira ilahay wuxuu inoo sheegay kuwa xoolaha agoonta cunaya calooshooda waxay ku cabbaynayaan ee ka buuxinayaan ee ku cunayaan waa naar bimacnaa siday xoolaha ay calooshooda uga buuxinayaan ee u cunayaan bay naarta aakhire u cuni doonaan oo calooshooda uga buuxin doonaan ayaa macnuhu u dhacay waa waciid daran wey marka xoolaha agoonta aad iyo aad waa in laisaga jiraa haddii la yidhaahdo oo maadaama agoonku aanu isbixin karin oo shuraakadan uu u baahan yahay oo hadhow haddii wax ku yimaadaan in laga bixiyo uu u baahan yahay iminka in lala qaato miyaynay ahayn waxaa la odhanaya maya sharcigu labada waa kala farqiyey midba sibuu ka dhigay sida sharcigu ka dhigay waa in la raacaa mid wuxuu ka dhigay in marka horeba ay casabada saaran tahay oo waa bixinta magta la bixinaayo khaas ahaan markaynay camdi ahayn oo badheer ahayn midna waxa weeye waa qaadashada magta la qaadanayo marka ta horeo bixinta magta la bixinayaa casabada la saaray iyo tolka alcaaqila waa ka xadiiskanna sheegaya oo tilmaamaya waqadaa bidiyati almar'ati calaa caaqilatiha ay calaa caaqilati alqaatila ta caaqiladeedii iyo casabadeedii ay ka dhalatay baa la saaray qaadashada si la qaadanayo dhaxal baa laga dhigay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dhigay oo xadiiskan iyo xadiiskii ashyam addibaabi ku saabsanaa labada xadiisba ay sheegayaan labadaba inuu dhaxal ka dhigay nebigu sala allahu aleyh wasalam magtaas saas aawodee waajibku wuxuu yahay sida axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegaysa in la raaco ayaa waajib ku yahay dilka gabadhani ay gabadha kala dishay wuxuu noqonaya noocii shibhulcamdiga ayuu noqonaya oo dhagax yar bay ku dhufatay saas aawadee wax qisaasa lama sheegin lamana odhan miyaa qisaasanaysa mise waa ka cafinaysaan marka waxaa lagu xambaarayaa dhagaxu inuu ahaa dhagax yar waayo marka laga hadlaayo camdiga waxay culammadu yidhaahdaan dilka camdi waxaa la yidhaahdaa marka loo qasdo qofkan in waxa lagu dhufto oo in lagu dhufto waa loola badrheeray mar labaadkana waxaa la doonayay in lagu dhuftaa waa bimaa yaqtulu haaliban waa wax sida badan wax dila nabarradu waxay u qaybsamaan nabar dilka badiba keensada siday u badan tahay iyo nabar badiba aan keensanin dilka nabarku hadduu badiba dilka keensado oo majoorati cidda lagu dhufto ay u haalib tahay inuu u dhinto in lagu dhufto ruuxanna loola qasday oo mid loola badheero ay tahay cudwaan uu yahay oo xadgudub yahay waalid cidaan ahayn uu ka dhacay cidda la dilayaa ay tahay cid mukaafi ah oo u dhiganta bimacnaa ahlulislaam ah waa arrinkii ay ka iman jirtay qisaastu shuruuddaasi markay dhan tahay qisaas baa ka timaada haddaanu mukaafi ahayn ou yahay gaal dimi ah ama mucaahad ah cismo waa leeyahay laakiin muslimkii uma dhigmo qisaasi kama timaado diyun baa ka imanaysa laa yuqtalu muslimun bikaafir dilalka waxaa loo qaybiyaa saddex nooc baa loo qaybiyaa sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan axaadiistana ku soo aroortay saddex nooc baa loo qaybiyaa nooc waxaa la yahay camdi waa dil badrheedh ah noocna waxaa la yidhaha shibhu alcamdi ama khata'u alcamdi waa dil badrheer u eg ka ah shibhuulcamdi waa la yidhaahdaa khata'u alcamdina waa la yidhaahdaa qayb khata'a ah iyo qayb camdi isugu jiraa khata iyo camdi baa isku barxan nooca saddexaad waxaa la yidhaha khata' laba nooc waa la ysla ogol aayaadka qur'aankuna waa sheegeen waa camdiga iyo khata'a ah wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a waman qatla mu'mina khaطأa fataxriiru raqabaة muؤminaة wadiyaة musallamaة ilى ahlihi ila an yaصadaquu marka khaطأi aayaddaasaa sheegtay camdigana aayadda kale ka dambaysaa sheegtay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wغadiba allahu عalayh walacanahu waacadda lahu cadaaba caظiima saas aawadeed a'immada qaarkood sida maalik kale waxay yidhaahdeen dilku waa labadaa noocun nooc khata ah iyo nooc camdi ah laakiin jamaahiirta culammadu waxay mareen nooc saddexaad oo labada u dhexeeya jira oo la yidhahdo shibhu lcamdi ama la yidhaahdo khata'u alcamdi qaybtaa saddexaad inay jirto waxaa ku soo aroortay axaadiis ayaa ku soo aroortay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam ku tilmaamay in diyada khata'ulcamdiga ama shibhulcamdigu uu yahay diya muqallada diya la adkeeyey inuu noqonayso shibulcamdigu muxuu noqonayaa axaadiistu waxay ku fasirtay in waxa weeye sida usha iyo waxa la midka ah in marka ruuxu ku dhuftay masala labadii qof baa islaayey dhengad buu ku dhuftay waa dhengad qofkii waa ka raacda dhengaddani sida badan waxba ma disho laakiin waxbay dhaawacaysaa ama waxbay xanuujinaysa laakiin sida haalibka ah nafta ma goyso siday u badan tahay haddii ruuxii sidaa ku dhintay diyadii baa la adkaynayaa laakiin qisaasi ka iman mayso marka axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay sheegaysaa in diya muqallada ay tahay oo boqol halaadoo wadadhadigaa laga qaadanaya mid lab kuma jiro awr lagu darayo iyo qaalin lagu darayaa toonna ma jiro yacnii mid weyn iyo waxa weeye qaalin yar midna lagu dari maayo waa in boqol halaadoo wada dhadiga waa inay noqotaa boqolka halaad afartan waa inay riman tahay afartan ka midii waa inay riman tahay arbacuuna khalifa fii butuuniha awlaaduha buu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam afartan baa riman ama afartan baa uuray ah oo yacni waxa weeye caloosha ay ugu jiraan buu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fii butuuniha awlaaduha caloolahooda ay ku sugan tahay yani waxa weeye nirgahooday dhalayiin bimacnaa waa inay caddahay inay markaa riman tahay afartan waa saas afartankaa rimani waxay noqon karaan in da'doodu weyn tahay iyo inay yar tahay mid walba qaalma inay yihiin shardi maaha hal weynoo riman hadday tahay iyo hadday yar tahay oo ay markaa riman tahay mid walba waa gelis lixdanka soo hadray wada qaalmo weeye laba da'ooda isku xigta ah oo soddonna ay tahay afar jir soddonna ay tahay markaa shan jir qaalmo wada noocaas marka waa diya muqallada waa diye adag diyada caynkaasaa ka imanaysa shibhulcamdiga laakiin qisaasi ka iman mayso axaadiista saa ku soo aroortayna waa axaadiis saabita oo sugan weeye xadiiskani haddaba wuxuu sheegayaa inaan qisaas la sheegin lana doorgelin oo la odhan miyaa qisaasanaysaan oo dilanaysaan mise mag baa qaadanaysa waxaa kaloo xadiisku sheegayaa in caaqiladii la saaray kullu daalika waxay caddaynayaan dilkan inaanu ahayn camdi marka waxaa lagu xambaarayaa dhagaxan inuu ahaa dhagax yar saasaa lagu xambaaraya ila dhagaxu hadduu weynaado camdinimu keensanaya haddii loola qastee saynu ku soo aragnay xadiisuljaariya marka dilkan inuu shibha camdi ahaa inuu shibha camdi ahaa baa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiskani ku tusinaya ninkii ictiraaday xukunka oo sheegay ra'yigiisa markaa sheegay si uu magtan isaga baajiyo nebigu sala allahu alay wasalam waa ku inkiray oo xamal ibnu naabiqa waxau yidhi saan u qaandhabayaa midaan waxba cunin aan waxba cabbin oo aan hadlin oo aan qaylinin wax calaamaada oo nololeedba aynay ka muuqan saan u qaandhabaya kaasoo kale dee qaandhow iyo gashi kama yimaado ee waxaa laga soo qaadaa hadar midaan mag lahayn baa laga soo qaadaa nebigu arrinkaa waa ku inkiray calayhi asalaatu wasalaam cibaara shadiida ayuugu inkiray waxau uhi innamaa huwa min ikhwaan alkuhaan kuhaantu waa xunxun yihiin ya marka kuhaanta ayuu la walaal yahay waxaa laga tilmaamayaa kuwaasuu shabbahaayoo la nooc yahay oo maadaama xukun sharciga uu ictiraadaayo uu ku ictiraadayo hadalkan uu isku beegbeegee sajciga ah ayuu nebigu wuxuu yidhi waa min ikhwaan lkuhaan min ajli sajcihi aladii sajac yacni hadalkan uu qaafiyada u yeelay gabayga aan ahayn aawadeed ayuu yahay min ikhwaan lkuhaan marka waxaa laga qaadanaya xukunka sharciga inaan la ictiraadin ee marka xukunka sharciga la ogaado waa in la aqbalaa oo loo hoggaansama cidda xukunka sharciga ictiraada walow ra'yigiisa iyo qiyaaskiisa iyo caqligiisa haba ku ictiraadee in lagu dhaleecaynayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya shay baatila ruuxii ku hadla in la radinaayo hadalkiisa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya sajcigu hadduu noocaasoo kale yahay inuu madmuum yaho la dhaleecaynaya laga qaadanaya sajcigu wada madmuum maaha min ajli sajcihi aladii sajac ha u qaadanin in sajciga dhammaantihi uu yahay markaa mid xun ha u qaadan waayo waxaa lagu arkaya axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood sajci baa lagu arkaya allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa qawlin laa yusmac wa qalbin laa yakhshac wa nafsin laa tashbac yani waxaa weeye waxaa ku sugan markaa sajci acuudu bika min haulaai alarbac dee madmuumna ma ahoo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigaa laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam saas aawadee mid la dhaleecaynaya ma wa kadalika xadiiska sheegaya amaa inakum taqiluuna cinda aamac wa taksuruuna cinda alfazac markuu ansaarta sheegayay nebigu sala allahu alay wasalam waa kalaam sajci waxay ahlucilmigu yidhahdeen sajciga waxaa la dhaleecaynaya laba xaal waxaa la dhaleecaynayaa marka shay xaqa lagu ictiraadayo oo baatil lagu sheegaayo waa madmuum oo waa la dhaleecaynaya sajcigaas waayo baatil baa loogu gargaaraya xaqna waa lagu radinaya marka xaq haddii lagu burinayo baatilna loogu hiilinayo lagu garab siinaayo wuxuu noqonayaa mid la dhaleecaynayo mar labaad waa la dhaleecaynaya marka labaad waa maxay waa haddii takalluf uu ku jiro haba ka sahlanaato sida loo dhaleecaynayaae eh? hadday tahay iska doondoon iyo iska raaraadin fasaaxa la yska raaraadinayo yaa xaalka noocaas ah takalluf hadday ku timaadana waxay noqonaysaa markaana in la dhaleecaynayo laakiin haddii labadaasba ay ka madhan tahay oo biduuni takalluf ay ku timaaddo baatil aan loogu gargaarayn xaq aan lagu burinaynin waxay noqonaysaa mid bannaan mid bannaan bay noqonaysaa kohaanta maxaa lagala doontay sababta ku jirta waa maxay xikmada ku jirta maxay tahay xikmada ku jirta waxa weeye nimanka kuhaanta ee faaliyayaasha ah waxay marka hadalladooda ku qurxiyaan sajciyay ku qurxiyaan si dadka ay ugu qaldaan waxa ay sheegayaanna ugu qurxiyaan waxaana laga yaabaa shaydaanku inuu ku caawiyo oo waqhtiyada qaarkood hadallo badan oo isku beegbeegan yacni ay isticmaalaan oo waxoodii ay ku sii dhaldhalaalinayaan yacni saas ayaa markaa e, sababta loola doonta ay tahay an cimraana bni xusaynin radia allaahu canhu ana rajulan cadda yadda rajul cimraan bni xusayn waxa uu sheegay ana rajulan in nin cadda uu qaniinay yada rajul nin markaa gacantii ayuu qaniinay fa nasaca yadahu min famih markaasaa ninkuu ka soo siibay gacantiisii afkiisu ka soo bixiyey ninka kale afkiisa ayuu ka soo siibo soo dhuftay ninkii gacanta marka laga qaniinay ayuu si xoogu gacantiisa u soo dhufsaday fa waqacat saniyataah waxaa dhacay labadiisa fool baa soo raacay labadii fool baa ka dhacay waxba kagama dhufan isagu gacantiisuu soo dhufsaday dabeedna ilkii baa soo raacay fakhtasamaa ila anabiyi sala allahu aleyh wasalam markii dambay nebiga isla yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ninkii ilkuu ka dhaceen wuxuu ku garnaqsanayaa ninkan baa ilkaa iga riday marka wuxuu doonayaa xaqii ilkihiisa in la siiyo fa qaala nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yacadu axadukum akhaahu kamaa yacaddu alfaxl waa qaniinayaa midkiin ama ayacaddu baa macnuhu u dhacaya miyuu qaniinayaa midkiin akhaahu walaalkii kamaa yacadu alfaxlu siduu markaa baarqabku wax u qaniinoo kale miyuu u qaniinaya alfaxli waxaa loo jeedaa baarqabka yacuddu odhan mayse waa yacadu sida fasiixa ay waa saas wa yowma yacadu aldaalimu calaa yadayh waa facila yafcalu waa baabu farixa marka midkun miyuu qaniinaya walaalkii kamaa yacadu alfaxlu siduu u qaniino baarqabka oo yani ilkahaasi wax magay leeyihiin oo qaanay leeyihiin oo lagaa siinayaa ma jiro xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ruuxii saasoo kale lagu sameeyo ee dhufsashada uu jidhkiisa ka soo dhufsanayo ama gacantiisa kala soo baxayo ka soo dhufsanayo qofkii kale dhibaaba ku gaadhan ama ilku ka soo dhacaan inaanu qaan yeelanayn riwaayo kaloo xadiisku leeyahay siday sheegaysa nebigu wuxuu ku yidhi ayadacu yadahu fii fiika taqdimuha kama yaqdimu alfaxl yacni haddaanu soo dhufsan gacantaada ma wuxuu u daayaa afkaaga inay ku guda sugnaato oo aad u qaninayso sida markaa baarqabku wax u qaninoo kale haddaanu soo dhufsan ma afkaagu u daayaa gacantiisu la soo baxayey idan dhufsadka uu soo dhufsaday dee markaa qaan kuma yeelanayo kii kale taasna waxaa laga qaadanayaa ruuxa saa'ilka ee hororka ah wixii loo geystaa inayna wax ka soo qaad lahayn qaanina ayna ka imanayn qisaasina ayna ka imanayn hata axaadiista ay ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid kii la dilo naftiisa isagoo daafacaya ama dhiiggiisa daafacaya waa shahiid kii markaa la dilo isagoo maalkiisa daafacayaana waa shahiid kii la dilo isagoo ehelkiisa daafacaya sida xaaskiisa markaa in loo dhaafo ama wax la mida isagoo markaa daafacaya kii la dilaana isaguna waa shahiid yacnii hororka iska daafaca la yska daafacayo nuqaan ma yeelanayo haddii dawaabiddii iyo shuruuddii uu lahaa dafcu saa'ilka la raaco shuruuddu waa maxay waa addafcu bilashali falashal arrinku siduu u kala sahlan yahay waa in loo isticmaalaa oo wax yar hadduu ku tegi karo wax ka badan looma isticmaali karo masalanoo kale wuxuu ku tegi karaa dhengad in lala dhaco dee xabad ama toorray inaad u isticmaashaa kuma bannaana ya wuxuu ku tegi karaa masalan inaad bajiso khatar markan kaaga imanaysaana markaa kuma muuqato xabada dul marisaa kuugu fillay intaasi hadday dhacdo waxa wey wuu cararayaa inaad ku dhufataa kuma bannaana haddaad ku dhufato dafcu saa'ilka dawaabiddiisii iyo xuduuddiisii waad ka baxday qaantiisa iska bixi tacaddi baad ku dhacday wa addafcu bilashali falashal hadduu cararo lama eryado hadduu horor yahay ku soo doontay oo difaaciisu kuu bannaayay inaad iska daafacdaa wax kasta oo hadduu markaa gabo yacni horornimadii xaalka noocaasa wax dambe uma geysan karta waa dhaawacmay wuxuu kugu soo ridayaana markaa ma jiro inaad tidhahdo waa dhaawac tiraya kuma bannaana haddii isagoo dhaawaca dee xabadda uu kugu soo ridayo weli horornimadii buu ku jiraa waa carare inaad eryataa kuma inaad eryataa kuma bannaana marka waxa uu ku tegi karo wax ka badan inaad u isticmaashaa kuma bannaan mid hanjabaad ku tegi karaa mid ku tegi kara marka waxaa weeye inaad markaa bajiso oo markaa xabadda dul mariso ama wax la mida mid baa ku tegi kara dhaawaca intii in ka badan inaad u isticmaashaa sharcan mid kuu bannaan maaha dafcu saa'il baa la yidhaahdaa waa addafcu bilashali falashal yacni saas weeye waatii xadiis kale ay ku soo aroortay nebiga sala allahu aleyh wasalam in ninku yidhi yaa rasuula allah nin baa ii yimi yuriidu akhda maalii wuxuu doonaya xoolahayga inuu qaato qaala falaa tucطihi maalak wuxu uhi maalkaaga ha siinin maalkaaga ha siinin wuxu uhi ara'ayta in qaatalanii qaala faqaatilhu hadduu ila dagaallamo ka warran la dagaalan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ila dagaallamo ka warran wuxuu ihi nabigu sal allahu aleyh wasalam la dagaalam qaala ara'ayta in qatalanii qaala fa anta shahiid hadduu idilo ka warran shahiid baa tahay buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam qaala ara'ayta in qataltuhu ka warran haddaan anigu dilo qaala huwa fi nnaar yani naartuu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam marka faqaatilhu baa xadiisku sheegaya faqaatilhu mufacaladu maxay faa'iidaynaysa yacni ficilka in la wadaagayo oo inta uu kula dagaalamayo la dagaalam ila waa mufaacale haddii lagu yidhahdo daaribhu la garaactan bimacnaa intuu ku garaacayo garaac faqaatiluna maxay noqonaysaa intuu kula dagaalamayo la dagaalam dilkiisa marka hore uma qastaysid oo ma doonaysid inaad markiiba kaga kambasho laakiin sharkiisa inaad iska daafacdo bes baad u jeeddaa marka uu gabo dagaalkii siduu ku gabay ha noqoto inuu ama dhaawacmo ama inuu cararo yani waxaway dib dambe looma raadsanayo wax dambe oo loo geysanaya ma jiro marka qawaacidda caamkaa ayaa markaa eh, xadaynaysa calaa kulli xaal xadiiskani marka wuxuu u daliil yahay horarka wixii loo geystaa inaynay qaan lahayn qisaas iyo qaantoonna inaynay lahayn baa laga qaadanaya waayo horarkii la yska daafacaa laynoo idmay shay sharcan laynoo idmayna biasli sharci sidaa lagu idmayna dee kama timaaddo waxa weye qaan iyo wax la mid kama yimaadaan وعن الxسن بن أبي الxسن البصري قال xدثنا جندب رضي الله عنه في hذا المسجد xسن البصري waxa uu yidhi xسن بن أبiالxسن waa xسن البصري wey aabbihii waxaa lagu kuniyayn jiray abiالxaسن magaca aabihiina waxaa la odhan jiray yasaar alxasan ibnu yasaar iyo alxasan ibnu abilxasan waa isku mid waa xasan albasri wuxuu ihi waxaa noo warramay jundub wamaa nasina minhu xadiian xadiis ka mida wuxuu noo sheegayna maanu ilaawin wamaa nakhsha an yakuuna jundubu kadaba cala rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wamaa nakhsha kama baqayno an yakuuna jundubun kadaba calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam in jundub nebiga ka been sheegayna taana ugama baqayno qaala qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam qaalada hore faacilkeedu waa jundub ama jundab yacni jundub iyo jundab labadaba waa la yidhahdaa waa jundub ibnu cabdillahi albajali qabiilada bajiila la yidhahdaanu ka dhashay jundub ibnu cabdillaahi albajali bujayluu qoray hadda nushadan hayo lakiin waa bajiila waayah qaala wuxuu idhi jundub qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi kaana fii man kaana qablakum waxa ahaa fii man kaana qablakum ciddii idinka horraysay waxaa ku dhex sugnaa rajulu nin ninkaasoo bihi jurxun uu ku sugan yahay nabar fajazica waa argagaxay fa akhada sikiinan wuxuu qaatay yacni sikiin buu qaatay yacni midi ayuu qaatay sikiin waa la yidhahdaa mudyana waa la yidhahdaa faxaza biha yadah wuxuu ku jaray gacantiisii gacantii nabarku kaga yaalay buu ku jaray famaraqa addamu xataa maat dhiiggu ma go'ino isma taagin ilaa uu ka dhintay yani meeshii waxaa ku sugan xididaa ku sugan gacantii marka la jaro xididadii waa furmayaan afkii bay ka bannaan yihin dee haddii aan xididadii la xidhin dhiigbaxa markaa qofkii dhiigbaxayuu u dhimanayaa dhiiggiisii o dhami wuxuu ka baxayaa xididadaasuu ka baxaya ila xididadii waa furanay saas aawadeed waagii hore marka gacanta la gooyo tuugga wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wakhtigii saxaabada tuugga marka gacanta la jaro saliid kulul baa la diyaarin jiray saliid kulul oo karaysa ayaa la diyaarin jiray marka saa loo jaraa saa loo gerin jiray markaasay cururuq isku odhan jireen xiddada afkoodu isla markiiba waa isqabsan jireen saasaa dhiiggu isku taagi jiray laakiin hadda dee cilmu tibbi ayaa hormaray waxaa la samaynayaa dee xiddada markaa in la talo la wada xidho famaraqa addamu xataa maat dhiiggu isma taaginoo ma go'in ilaa uu ka dhintay qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi caza isagaa haaliba ilaahay wajalla isagaa weyne cabdii baadaranii binafsih addoonkaygu naftiisuu igala degdegay xaramtu calayhi aljanna waxaan ka xarrimay korkiisa jannadan ka xaaraantinimey oo mid xaaraana ka yeela mid ka xarriman ayaan ka dhigay marka baadarani binafsii waxaa laga tilmaamaya bimacnaa wuxuu dedejistay yani marka geeridii oo dariiq yani marka aan bannaanayn ayuu markaa ku dhintay looma jeedo ajashiisii inuu ka hormaray waayo ruux waliba goortii loo qoruu dhimanaya faida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka ajalkoodu yimaado saacadna kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan ida jaa ajalhum falaa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun yani waa saas wey halkaa faa'iido xufaadda anfacaysa labada fa'ood ma kulmaan oo faida jaa ajalhum haddii ta hore la yidhaahdo ta dambe fa'i kuma jirto fii jamiic alqur'aan haddii ta hore fa'du ka maran tahay ta dambe fa' baa ku jirta ida jaa ajalhum falaa yastakhiruuna saacatan walaa hore fa'du ku jirto falaa yastaakiruunata dambe lama yidhahdo xadiikan waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiikana waxaa ku sugan fawaa'id ahlu cilmigu ay ka qaataan fawaa'iddaa kale intaynaan u gelin shiikha alcumda waxa uu qoray xadiiska taabiciga soo wariyey iyo hadalka marka uu sheegay mowdica uu ugu warramay jundub wuxuu taa u keenay culammada muxadisiinta qayb ka mida ah waxay yidhaahdeen albasri jundub waxba kama maqal marka raddan calaa haada raddinuu raddinaayo ayuu faa'idadan u sheegay inuu albasri uu yidhi xaddaanaa jundubun radia allaahu canhu fi hada almasjid jundub wuxuu noogu warramay masjidkan gudihiisa adamarta marka waxaa weeye waxay ku tusinaysaa inuu xasanulbasri jundub wax ka maqlay xadiiskanna uu ka mid yahay axaadiistu ka maqlay faa'iidadaasi waa faa'iido itisaalkii caddaynaysa radinaysana qowlka culammada qaarkood ay yidhahdeen xadiiskani fawaa'idka uu sheegayo waxaa ka mid a ruuxu naftiisa inuu dilaa inaanay bannaanayn qofkuna naftiisa siduu doono inaanu ka yeeli karin ma aha inuu yidhaahdo anigaa lehoo sidaan doonaan ka yeeli karaa sax maaha saas naftani waa mulkun lilaah allah baa leh waxaan lagu idmin oo sharcan aan lagu oggolaan kuma samayn kartin yacnii xaaraan bay tahay nafta inaad disho aad ku tacadido xubnaha qaarkood in la gooyaa waxay u bannaanaanaysaa haddii laga fursan waayo ay noqoto yacni tadaawi uu keensaday ama cuquuba ay keensatay ciqaaboo kalea loo goynayaa sida xaddu sariqa ya yani waxa weeye waxaa ku dhacay masalan xubin baa waxaa ku dhacay gangari baa ku dhacay xaalka caynkaasa dhakhaatiirtii waxay yidhahdeen haddaan la jarin saray u kacaysaa jidhka kaley fasahaadinaysa ta noocaasoo kale li lidaruura loo goynaya xijaamada la istoobayo sharcan waa la idmo wa tadaawi waa la isdawaynaya laakiin ruuxu naftiisa inuu dilaa mid u bannaan maaha saas aawoodee waxaa ku soo arooray adillo diidaysa dilka ruuxu naftiisa dilaayo waxaa ka mid a ah aayaad qur'aaniya waxaana ka mid ah axaadiis nabawiya allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihinna ha dilina ilaahay wuxuu idin ahaaday mid idin naxariis badan buu ahaaday nahyi wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanaya marka naftiisa inuu dilaa xaaraan bay ka tahay walaa tulquu biaydiikum ila atahluka wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama xadiiska saxiixaynka ka naftiisa shay ku dilaa shaygaasaa lagu cadaabaa maalinta qiyaame axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa tafsiil ziyaada ruuxa sun ku dilaa suntaasu markaysaga naarta jahannamo gudaheeda ku cabbayaa ya ruuxa marka waxa weye bir ku dilaa ama safiixad ku dilaa birtaasu marka waxa weeye aakhiro sidii isu gelinaya oo isku marka waxa mar walba siduu isugu dhuftay hadduu ama midi ama wax la mida isku dhuftay sidii mar walba isugu dhufanaya mar kastoo nabarka sidiisii haddana laga dhigo nabarkii haddana laga bi'iyana haddana waa ku dhufanaya qashtaasumu iska saaraya naarta jahannama gudaheeda sida axaadiista sixaaxa ku soo xadiiskanna waa sheegayaa waciidkaa waa tilmaamaya saas aawodee waxaa laga qaadanaya intixaarka qofku isdilo inay xaaraan tahay inay bannaanayn ayaa laga qaadanaya marka waa mid xaaraana waciidna waa ka imanaya marka waa dembi kabaa'irah weliba axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa naarta inuu gelaayo ku waarayo khaalidan mukhalladan fiiha abada sida xadiiska saxiixu sheegayo ruuxa naftiisa dilaa naarta ayuu gelayaa khaalidan mukhalladan fiiha abada isagoo weligii ku waaraya isagoo weligii ku waaray laakiin taa macnaheedu ma aha inuu milladda kaga baxaayo haddii waxa weeye aanu ka ictiqaadin in xalaal tahay haddaanu sidaa ka caqiidayn oo asaalatan iska bannaan tahay haddaan u ictiqaadin biduuni ta'awul ma aha inuu kaga baxayo milladda oo ku gaaloobaya maaha oo khaalidan mukhalladan fiiha abadan lagama qaadanayo gaalaysiin milladda bilkulliya uga baxayo laga qaada maayo ninkan waxa weeye iyadoo markaa sida kale loogu dambi dhaafay baa lagu riyooday laakiin gacmuhu marka ay duuban yihiin oo gacmaha ilaahay ku yidhi kuma islaaxinayno wixii aad iska fasaadisay laakiin sida kale waa loogu dambi dhaafay nebigu wuxuu yidhi marka calayhi asalaatu wasalaam allaahumma waliyadayhi fakfir ilaahw labadiisa gacmooda u dambi dhaaf xadiiska saxiixa sida ku soo arortay fi saxiixi muslim marka waxaa laga qaadanayaa inaanu milada kaga bixin waayo hadduu milada kaga bixi lahaa dee nebigu makfiro ilaahay ugama baryeen ta kale in loo dhaafaana ma dhacdeen ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo ma cafiyo gaalnimo ciddii ku dhimata ilaahay kama dhaaf marka waxaa laga qaadanayaa in dembi kabaa'ira ay tahay laakiin milada mid laga baxayo bilkuliya inaanay ahayn xaramtu calayhi aljanna jannadan ka xaaraantinimeeyey waa min nusuusi alwaciid culamada qaarkood waxay yidhahdeen yaan la awilin liyakuuna awqaca fi nafs si ay u noqoto nafta mid ku dhicitaan badan waciiddadaasi qalbiga ha ku dhacaane yaan la awiline dadka waa in sidaa loogu sheegaa waciiddada ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal maslaxada ay sheegayaan waa mid jirta laakiin haddii mafsado kale ay ka iman karto dadka qaar ay u qaadan karaan ciddii waciid loo sheegay noocyadaasoo kale ah inuu yahay gaal inuu yahay oo khawaarijta ay deliishanayaan lagama maarmaan waxa ah in la caddeeyo wejiga saxda lianna dar almafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix nusuusahan waciidkana dhammaan muxkamka loo celinaya waxa weeye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeyo dhan oo dunuub ah ilaahay waa u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa markaa saas iyadaa tahay markaa saas aawadeed waxaa loo celinayaa muxkamkaasaa loo celinaya culamada qaarkood ku awilay waa jiraan xaramtu calayhi aljanna jannadan ka xaaraantinimeeyey bimacnaa awalka inuu dadka la galo ayaan ka xarimay wakadaa nusuusaha waciidkana ku awilay in laga tilmaamayo mustaxilliga ku awilin ka xalaashaday ama yidhi waa khuluudun duuna khuluud ama yidhi waa saabun keensanaya in markaa uu naarta ku waaro haddii maanic u diida aanu jirin laakiin jawaabta daciifka ay waxay tahay jawaabta ugu caannimada badan waa in laha mustaxilliga lagu xambaaraya waa ashharu alajwiba jawaabaha laga jawaabo waa jawaabta ugu caannimada badan waxaana yidhahdeen waa jawaabta ugu daciifsan waayo dembiyada marka laynoo sheegayo ruuxa waxaa sameeyaa naar buu gelayaa ama naar buu ku waarayaa maxaa waciidkan loo sheegayaa waxaa loo sheegayaa licidami hada demb dembigani weynidu weyn yahay in layna tusiyo laynoo sheego layna garansiiyaa looga jeedaa dembiga xalaashadka la xalaashado in naarta lagu waarayaa waa jirtaa laakiin kabaa'irtu kuma gaar hataas ee xataa sakaa'irka lagu ijmaacsan yahay inay xaaraan tahay diintana daruuro loogu yaqaanaa sakhiiraba ha noqotee xalaashadka la xalaashada waxay noqonaysaa gaalnimo idan dembigan weyni farqigu ka leeyahay maxay tahay sakhaa'ir dunuub muxuu kaga duwan yahay sakhaa'ir dunuubka ila dembiyada sakhiirada aba haddii la xalaashado naarta waa lagu gelaya waana lagu waarayaa miladda waa laga baxaya marka maqsuudkii la rabayoo ah dembigan weynidiisa in laynoo muujiyo ahi meesha ka iman mayso ta kale istixlaal xadiisku ma sheegin saas aaweed baa imaam axmed ibnu xambal uu la yaabay cidda nusuusaha caynkaasoo kale ah ee ruuxa saa sameeya naartu ku waaraya ku xambaarta inuu mustaxilliga yahay ayuu la yaabay markaasu wuxuu yidhi xataa haddaanu samaynin oo uu xalaashado dee waa gaaloobaya marka manaadka xukunka lagu xidhayna waxa weeye ficilkan in la sameeyo baa lagu xidha istixlaalkuna daatadiisuu mukafir u yahay walow lam yafcal yaanu samayninbe saas aawadeed ususaha ku saaro ee khaalidan mukhalladan fiiha abadan ama khaalidan fiiha waxyaalo dunuub oo kabaa'ira saas yadaa sheegaya waxaa fiican in la yidhaahdo waa sababun yaqtadi alkhuluud lowla almaanic waa sabab keensanaysa waaritaan uu naar ku waaro maanic u diida haddaanu jirin maanicu muxuu noqonayaa maanicu wuxuu inuu ku sugan yahay ictiqaadkii iqraarkiiyo asluliimaankii inuu haysto ayaa maanicu noqonaya masalan waxaa jira asbaab ulirsi sababihii dhaxalka ruuxaasi hadduu dhinto ruuxa kale waa dhaxli lahaa asbaabuhu ku dhexlayaa meesha taalla laakiin mar walba miyuu dhaxlayaa maya haddii maanic ka baajiyo ma dhaxlayo ikhtilaafu diin hadday meesha taallo walad iyo waalidba haysu ahaadaan ama zawj iyo zawjaba ha ahaadaan hadday diintu kala duwan tahay oo mid gaal uu yahay midna muslim yahay dee isma dhaxlayaan laa yariu lmuslimu lkaafira walaa lkaafiru lmuslima muslimku gaalka dhaxli maayo gaalkuna muslimka dhaxli maayaa nebigu yidhi calayhi asalaau wasalaam marka waxaa la odhanayaa e, zawjadu zawjkeeda inay dhaxashaa ama zawjku zawjadiisa dhaxlaa waa sabab maanicu diida haddaanu jirin maanicna wuxuu noqon karaa ikhtilaafu diin oo zawjadii waa kitaabiya ninkina waa muslim isma dhexlayaan waa walad iyo waalid laakiin diintii baa kala duwan waladkii waa gaaloobay waalidkiina waa muslim laa yarisu lmuslimu lkaafira ama waariskii wax dhexlaya muwariskii u dhexal o dhaxalka u sababayay dilay alqaatilu laa yaris marka waxaa la waa sababun yaqtadii alirsa lowla almaanic sida halkaa loo odhanayo maanic diidaa dhexalka haddaanu jirin waa dhexlayaa ama qaraabanimadii ama zawjanimadii iyuu ku dhaxlaya masalan ayaa halkanna maxaa la odhanayaa dembiga caynkaasa in lala yimaadaa waa sababu yaqtadi alkhuluuda lowla almaanic maanicuna muxuu yahay waa asluliimaan inuu ku sugan yahy asluliimaan hadduu haysto asalkii tawxiidka iyo iimaanka ya aanu miladii bilkuliya uga bixin dee kuma waarayo waaritaanka taasaa u diidaysa jawaabtaasi waa jawaab qawi ah jawaab labaad oo yaduna fiican waxay tahay waa in la yidhaahdo khuluudka ku soo arooray ahlulkabaa'irka waa khuluudu ahlilkabaa'ir laa khuluudu ahlilkufr waa khuluudun duuna khuluud waa waaritaan ka sokeeya waaritaankii weynaa sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin baa la odhanayaa khuluudun duuna khuluud waa waaritaan ka sokeeya waaritaankii weynaanshaha badnaa ee abadiga ahaa waa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli kufr waxaynu aragnay saynu tilmaannay ruuxu naftiisa inuu dilaa inaynay bannaanayn oo ay xaaraan tahay farqina ma kala lahaa sababta uu naftiisa u dilayo oo lama odhanaayo axwaasha qaarkood baa laga soo reebayaayoo naftiisa inuu dilaa ruuxa ay u bannaantay maanta casrigan waxyaalaha dhaca waxaa ka mida oo beledo badan ka dhaca waxa la yidhaahdo isqarxin dadka qaarkood ay cid ku qarxaan oo waddanno badan ka dhacda iyagoo markaale waxaan uga jeednaa ama jihaad baan uga jeednaa ama cid dhiiggoodu bannaan yahay oo gaala ayaanu doonaynaa inaannu markaa layno si kalena hadda kuma layn karro dariiqa ugu fiican ee markaa aynu ku diri karraa waa inaanu markaa ku qarxno tan noocaasina maadaama looga jeedo diintii in loogu gargaaro waa noo bannaan saasay yidhaahdaan laakiin arrinka noocaasi waa mid aan bannaanayn warkaasina waa mid qalada oo baatila weeye waayo ruuxu naftiisa inuu dilaa shareecada islaamka xaaraan bay ku tahay oo kuma bannaana shareecada marka loo gargaarayana dariiqa loogu gargaaraya loogu hiilinaya waa inay tahay mid bannaan dariiq xaaraana waa inay noqon ujeeddo wanaagsan baan leeyahay ee qasad wanaagsanna camalkii xumaaye la sameeyey kama yeelayo mid wanaagsan ilaahay waa inaga reebay ruuxu naftiisa inuu dilo walaa taqtuluu anfusakum aayadduna waa caam waayo ficilka haddii nahyi galo iyo haddii nafyi galoba waxay ka mid tahay min siyaqi alcumuum ficilka wuxuu koobsanayaa macno masdar baa dimniga ficilka ku jira marka waxay ka dhigan tahay nakira fi siyaaqi nafyi iyo nakira fi siyaaqi nahyi falaa taqtuluu anfusakum qatlan saasay ka dhigan tahay in la yidhi falaa taqtuluu anfusakum qatlan oo kaley ka dhigan tahay waayo ficilka macnihiisa wuxuu koobsanayaa macno masdar iyo zaman walficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalaalata iqtiraani ficilku waa wixii ku tusiya masdar iyo waqti buu ku tusiyaa labadaasoo isku lamaan ayuu ku tusiyaa marka la tacriifinayo waa ta la yidhaahdo alficlu maa dalla calaa xadasin muqtarinin biaxadi alasminati ahalaasa marka maadaama masdarku dimniga ficilka ku jiro waana sidaa aragteenoo marka damaa'irta loo celinaayo ficilka macnaha masdarkee ku jiray u noqonaysa icdiluu huwa aqrabu litaqwa huwa cadligu cadliga xaggee lagu sheegay wa fii dimni alficli icdiluu buu ku guda jiraa marka falaa taqtuluu marka la yidhi qatlan baa dimniga ku jira taasna waa nakiro culamada nuxaadda qaarkood sida zajaajiyo kale wuxuu soo naqriyay ijmaaca nuxaadda ayuu soo naqliyey masdarka ku guda jira ficilka inuu yahay munakar alafcaalu nakiraat biijmaci nuxaad saas aawadeed waxay noqonaysaa siiqa cumuumkay ka mid tahay walaa taqtuluu aya qatlin baa soo gelaya hadilina anfusakumna fiihna hadilina marka sinaba qofku naftiisa inuu u dilaa ma banaana binasi alqur'aan wa kadalika axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama xadiiska saxiixaynkaynu sheegnay hadeer ku kasta oo naftiisa dila waxaa soo gelaya aya shaksin waxaa soo gelaya aya qatlin waxaa soo gelaya aya aala waa wada cumuum man waa siiqo cumuum faa'iidaynaysa weeye oo maanta shardiyadii waxay faa'idaysaa cumuum qatala waa ficlu shardi ficlu shardina wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cumuumka faa'iideeya ida waqacat innakiratu fii siyaaqi alnafyi aw fii siyaaqi alnahyi aw fii siyaaqi ashardi tufiidu alcumuum wakada haddii marka waxa weeye ficilku siyaaqu shardi dhacana waa la mid wanaxwu laa sharibta aw in shariba waitafaquu in masdarun qad juliba marka siyaqa cumuumka laga hadlayey laa sharibtu iyo in shariba waxay ka mid tahay siyaqa cumuumka ayay ka mid tahay bishayin waa nakira fii siyaaqi ashari waxay faa'idaynaysa iyaduna cumuum shay kastoo lagu dilo iyo shaksi kastoo dila naftiisa dilay xadiisku caamku yahay man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama shaygaasaa lagu cadaabaa maalinta qiyaame saasaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam saas aawadeed in la yidhahdo waxyaalaha qaarkood baa ka hadhaya oo qofka waxa weeye cid gaalaa ah waa ku qarxi karaa shareecada barna kagama taalo wax ku bannaanna maa cumuumaadka daliil lagaga saaraana ma jiro laa daliil laa daliil daliil lagaga bixiyaa ma jiro in la yidhaahdo ujeeddo wanaagsan baa laga leeyahay ujeeddada wanaagsani haddayba jirto shaygii aan wanaagsanayn wax wanaagsan kama dhigayso ma qaacidadii yuhuudda lagu soconaya yuhuudda maxay yidhahdeen mikafiri alghaayat alxasana tubarru lwasiila ujeeddo wanaagsan haddii la leeyahay waddada loo maraya mushkilo ma leh waddo kastaba waa loo mari karaa ujeeddadii wanaagsan shareecadu saa ma qabto baatil weeye waxaas sida waxa weeye ujeeddadu inay wanaagsanaato loo rabo ayaa dariiqa loo marayaana inay wanaagsanaado loo rabaa yani niyada wanaagsani kuma filla ee camalkuna waa inuu wanaagsanaadaa dariiqa la maraya waa inay wanaagsan tahay niyada wanaagsani kama badna in la yidhahdo ikhlaas baa jira haddayba jirto fardan wa taqdiiran alikhlaasu wanniyat alxasana kuma filan in ikhlaas iyo niyo wanaagsan la helaa mid ku filan maaha alikhlaasu waxdahu laa yakfii labudda min mutaabaca wa mutaabacatu arasuul sala allahu aleyh wasalam in camalkan ilaahay loo saafi yeelo oo ilaahay dartii keliya looga jeedo iyo in rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu raaco oo mutaabaco lala yimaado aan rasuulka la khilaafin dadka bidcooyinka iyo baatilka samaynaya khaas ahaan dadka bidcooyinka samaynaya dee niyo wanaagsan bay uga dan leeyihiin laakiin maadaama sunnadii nebiga ay khilaafeen oo mutaabacadii camalkaasi waayey wuxuu noqday marduud marduud buu noqday mid la radinaya la aqbalay man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofku naftiisa inuu dilaana laysa calayhi amruh wuxuu soo gudagelayaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ku kastoo camal sameeya camalkaasina amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu waafaqsanayn fa huwa raddun waa marduud waa mid lagu radinayao laga aqbalay waajibku wuxuu yahay in rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raaco saasaa waajibku yahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxyaalaha dadka qaarkood u cuskadaan ay yidhaahdaan sidan iyo sidan baa dhacday wax xujo u noqonaya maaha addiladaynu sheegnayna wax khasisaya ma masaladho kale waxay sheegaan qisada ku saabsan in waxa weeye bara gidaarkii musallamat alkadaabiya ay galeen ee ay soo xidheen meel beera oo albaablaho ay soo xidheen oo gidaar markaa ku wareegsan yahay ayaa bara yidhi baa yidhi aniga ii tuura markaasaa bara baa saa loo qaado gidaarkii baa laga tuuray dabeedna markaa nimanka waa la dagaalamay albaabkiina waa furay isaguna waa dhaawacmay marka muqaamarada caynkaasoo kale ah waxay la mid tahay bay yidhaahdeen qatliga qofku isdilayo jawaabtu waxay tahay marka hore qisadu ma asixino ma sugna sanad ahaan mid sugan ma aha qasaska taariikhiga ah ama siirooyinka ama tawaariikhda lagu soo naqliyo mid nusuusta sharciga lagu khasisi karo ma aha waayo haaliban qisooyinka taarikhdu waxay u badan yihiin in badanoo ka midi waxyaala aan asixin tan hadda aynu sheegaynaa waa midaan asixinoo sugnayn sanad ahaan shaygu inuu marka taarikh ahaan mashhuur yaho caan yahay keensan mayso inuu marka waxa weeye yani inuu saabit yahay yani qisooyinka taarikhda caan baxay wax badan baa marka laga yaabaa sanad ahaan sanad saxiixa inaan loo hayn marka naska sharciga ah qisooyinka caanka aan ku khasisaya ma suuragala marka marka hore ma sugna sanad ahaan mar labaadka fardan wa taqdiiran haddayba asixi lahayd bara maa qatala nafsaha naftiisa ma dilin haddii la dili lahaa lamaba dilinbe cadowgaa gacantiisa ku dili lahaa nabaradan dhaawacanna cadowgaa gaadhsiiyo baashiray dilkiisi yani waxaweye nabaradan baashiray ficil ahaan u sameeyey mana dhimane waa dhaawacmay un bes bes waa dhaawacmee ma dhiman dhaawacuna mid isagu isu geystay ma ahee waa mid cadowgu markaa waxba u geystay marka farqaa u dhaxeeya inuu naftiisa isagu dilo oo bificli nafsihii ku dilo iyo iyo in haddii la dilo cadowgu dilo arrinka markaa muqaamarada oo markaa waxa weeye cadowga isku dhex tuurayana gaayatu maa fi lamri waa in la leeyahy sabab buu ku leeyahy ficilkana saab iyo mubaashara hadday iscaaridaan mubaashirkaa loo tiiriyaa almubaasharatu muqadama cala asabab sida qawaacidda lagu yaqaano sida qawaacidda lagu yaqaano kan isqarxinayaa duqsi intaanu dilin buu horta isagu iska dhammaynaya markuu isagu iska dhammeeyo buu wuxuu ka dhaxeeyaa inuu wax dilo iyo inaan waxba dilin ya dee waciidkii meeluu uga baxsadaa ma jirto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk